bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlih وصxaabatih أجmaعin faxadaثnii jamc min الshuyuخi akhirhm shaykhuna الsheikh صالح cbdالlahi الcusaymiy غafar allah lah wlahm جamiعا bsnaadi kuli minhm ilى sfhm cayna can cmr bn dinar can abi qabusa mawla cbdالlahi bn cami اlcaas can cbdالlahi bn cami اlcaas radi allahu tacala canهuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlyh وآlih wslm alraximuun yrxamhm الرaxman irxamu man fi اlardi yrxamkum man fi الsma wmin طrائq الرحmة رحmة المcalimiina bاlmتacalimiina بإqrاء usul mtun khasة usul xadiiث المصطفى wrasuل mجتbى slى اllah عlyh وعlى آlih وصxaabatihi أجمعin liyfuzuu bsacاaت الcجل الأجل fahada huwa اlmجlis الsituun majaalis إqrاءi وشharxi kitaabi macaalim السuنة النbوية fي leylaة الاثنaين الhاmis cشhر min shahri jumaad الأولى cami ألفين وأربعمائة وأربعين hجرة المصطفى slى اllah عlyh وآlih وsلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كانوا مجلس كالإحدانات ee majaalis ulmaka ay sharxa kooban ee kitaabka macaalim sunna nabowiya habeenkan waa habeen isniina shan iyo tobanka bish jimaad alula kun afar boqol iyo afartanka jiran wegeena sala allahu calayhi waalihi wasalam maqsadka cibaadaadkan kusoo jirnay kitaab aljanaazi ayaan kaga sii jirnay baabka labaatan iyo sagaalaad baabu tarki الsalaati calaa qaatili nafsihi qofka naftiisa gooyey oo naftiisa dilay in lagu tukada in liska dhaafo oon lagu tukanin ayuu baabkan u baabya weeyaan qofka marba hadduu naftiisa dilo in zajran iyo canan la canaanana darteed iyo cuquubo lagu cuquubadayna darteed inaan lagu tukanin ayuu baabkan u baabya weeyaan xadiid kun lix boqol iyo todoba iyo soddonaad can jaabirna samrata waxaa laga wariyey radia allahu tacala arda qal wuxuuhi nabigeena waxaa loo keenay sala allahu calayh waali waslem birajulin bijanaazati rajul qof meydkii ayaa loo keenay ama nin meydkii oo qatala dilay nafsahu naftiisa bimashaaqisa leebabka kuwooda ballaaran leeb ka mid a ah, amaba falaaraha kuwooda ballaaran faleer ka mid a ah. kadibna falam yusalli calayhi nabigu kuma tukanin calayhi salaatu wasalaam inuu ku tukado nabigeena waa diiday sala allahu calayhi waali waslem maxaa yeeley ninkaas siduu nabigeena sheegay sal allahu alay waslem min ahli nnaari weeyaan qofka inuu ilaahay iska cafiyo an yataqamadahu allahu biraxmatihi raxmad alla waasica waa gooni laakiin asbaabta lagu naargalayay ayuu ninkan la imaaday weliba cuquubo aada u adag ayaa lagu cuquubadayna oo maalinta qiyaama sida riwaayad kale ay sheegayaan habkii aad isu dilay ayaa waxaa weyaan saa isu isugu fajaasayaa oo isugu dilaya tusaale ahaan saasuu isu dili wahaakada wuu soo noolaan wuu isdili amaba mxuu ahaa saasuu lagu cadaabaya cafwan dhimasho ma jirto laakiin waxa weeyaan saasuu looga cadaabaya habkii uu isku dilay suntiiuu cabaya buurtii iskusoo tuuraya leebkii iyo mxuuah iyo falaartii ayuu isgelinaya xabadda ayuu isku dhufanaya qaraxiu isqarxinaya wamaa ilaa dalika tabtii aad markii mxuu adduunka u joogo isku dilay ayaa qiyaamaha lagu cadaabi doonaa siduu nabigeena shegay sal sl sl slama alcaafiya baabu maa oo soo haleelay min athawaabi oo hawaaba ayuu baabkan u baabiyay xadid kun lix iyo sideed iyo sodonaad can abi hurayrata waxaa lagu wariyey cabdiraxmaan sakhri dawsi radia allahu taala anu ardaa raawiyat alislaam ana rasuula rasulka al sal slem qaala nabigeena wuxuu yidhi idaa maata alinsaanu insaanka hadduu dhinta inqataca camaluhu camalkiisa wuu goa aa min alaaatin saddex shay intaanan ka ahayn camalkiisa wuu goa a ayuu nabigeena caddaynaa sala allahu calayhi waaalihi wasalem tan koobaad ilaa min sadaqatin jaariya sadaqa uu la baxay oo socota masjid uu dhisay markas ayuu dhisay dugsi ayuu dhisay ceel ayuu um, um, u qoday masaakiinta aytaam ayuu muxuu aha u dhisay mabaani wamaa ilaad i dhismooyin sadaqa socoto aw cilmin cilmi oo yuntafac buhu lagu intifaaco ama isaga dadka ha baro ama sababtii lagu bar laha yasiro aw waladin saalixin ama canug suban oo yadcuu lahu u duceeyo saddexda intaanan ka ahayn qofka camalkiisa waa go-a xadiidkan in badan ayaa culimmada sheegaan oo marka sadaqaad kala aruurini marka waxaa weye masaajida la dhisi marka maraakista la dhisi ayaa aad loo sheegaa marka runtii waa xadiid aad u nafci badan u qiimo badan qofkana cumrigiis waa kooban yahay waa wax aad u kooban qofka ilaahay uu meel fiican amaba da fiican u gaarsiiye hadduu boqol gaaro ama sagaashan gaaro ama siddeetan gaaro wamaa ilaa dalika meel sara ayuu gaaray laakiin ummaddii siduu nabigeena cadiyay sal l slm bayna sitiin ayaa ummaddii lagu eh, halaagaya oo ummadda nebi ku baaba'aysa sala allahu calayhi waaali wasalam nasal allah albaraka fi lcumr marka intaas waxaa cumrigaada dheereyn kara marka in waxyaabaha khayrka u socda ama waxyaabaha khayrka ah oo daa'imka oo weligood aanan go-ynin oo dhismayaasha masaajida dhismayaasha ceelasha waxaa weyaan masaakiinta ay wax ka cabayaan iyo dadka biyaha ubahan abnaa sabiilka eh, maraakiz alaytaamta agoonta iyo maraakistooda waxyaabahaas khayrkao socona qofka masaaxiifta abcigooda oo la abciyo waxyaabahaas khayrka oon go-ynin qofka inuu saami ku yeesho arrintayd inuu ku dadaalo cumrigaada ayaa kuusii dheeraanay oo haddii aad muxuuaha jiri lahayd lixdan ama toddobaatan ama siddeetan ama ka yar ama ka badan waxaa laga yaabaa inaad ilaahay cumrigaada ku gaarsiiyo boqolaal sano had tusaalahaan masjidkan qeybta dhulalkan dad baa gaday dadka ayaga ahaa dhulkan haddii xataa dhismahan hadda aan dhisi doonno la dumiyo la dumiyo oo ku kala la dhiso dhulkii weli waa u baaqi ciddii muxuu ahaa horaan jeexday oo dhistay naayana waa u baaqiyo ilan jidka ayagaa jideeyey jidka ayagaa jiday inaa meesha masjid ay noqoto ayaga ayaa dadkii farta ugu fiiqay oo u jiday ayagan ilaa qiyaami saaca soconaya marka waxyaabahaad noocaas qofka cumrigiisa ku dheeraysto oo waxaad muhiim ah weeyaan ood ku dadaalo waxyaabaha khayrka meel kastaba ahaato baabu salaati cala alqabri qabriga dushii in lagu tukada haddii loo baahda oo daruuro amaba xaaje idan keento inay banaanta iyuu baabkan u baab yahay oo janaazo lagu tukada lagala jeeda in muxuu ahaa makaanu salaati alcaadiya ma ahan baabka laga hadlay xadiidku lix boqol iyo sagaal iyo soddonaad n cabaas wa radi alahu ta anuma ana rasu rasulka sl sl mar wuxuu soo maray biqabrin qabri qad dufina la duugay leylan habeen faqal wuxuu yidhi mataa dufina haada meydkan qabrigan goormaa la duugay qalu waxay yidhan albaaric xalay ayaan duugnay ama xalay ayaa la duugay faqal wuxuu yidhi afalaa aadantumuunii maxaad iisoo ogeysin weydeen qaaluu waxay yidhaheen dafannaahu waan duugnay fii dulmati leyli habeenka mugdigiisa ayaan ku duugnayoo fakarina waxaan nacnay an nuuqidaka inaan ku kicinno oon ku baraarujinno ayaa nabi allow ka xishoonnay faqaama fasafanaa khalfahu gadaashiis ayaan safnay oon safaf galnay faqala ibnu cabaas wuxuu yidhi cbdullahi bn cabaas wa ana fiihim anna waan ku jiray dadka ayagoo safka galay fa sallaa calayhi nabigu ku tukaday calayhi asalaatu wasalaam marka qofka haddii jamaaca yari iyo howlo noocaas ay qabato ninka imaamulmuslimiinka ah iyo ninka madaxda muslimiinta ah iyo qofka caalimka ah in aad ku dukan karo iyo xaaje haddii ay keento amaba dadkii inta afartankii la rabay inay ka yaryihiin wamaa ilaa daalika dhib weyn ay lahayn ayaa laga qaadana xadidka bukhari uu soo saaray weyaan baabu qufi mushayiciina dadka sagootina iyo dadka raacan calaqabri qabriga inay dul istaagaan liducaai liajli ducaa duca darteed inay dul istaagaan inay mashruucta iyuu baabkan u baabiyo weyaan dadka qabriga raaca inay dul istaagaan oy u ducooyaan in ariiqa nabigeena ay tahay sala allahu alay waslem ayuu baabkan u baabiya xadiid kun lix boqol iyo afartanaad can cumaan bn cafan waxa radi allahu tacala canhu qala wuxu sayd cumaan kaana nabiyu nabigan wuxu sal slam idaa faraqa min dafni lmeyiti meydka duugitaankiis markuu ka faraxasho u dhammeeyo waqaf caleyh wa dul istaagi jir nabigana sal l slm faqaala kadibna wuxuu yidhi ama wuxuu dhihi jiray istaqfiruu dembi dhaaf u weydiiy liakhiikum walaalkiin wasaluu lahu waxaad alla u weydiisaan atahbiita inuu ilaahay su-aasha ku suga alla u weydiiya fainahu maxaa yeele alaana hadda ayuu yusalu la la weydiin doonaa hadda ayaa imtixaan la gelin doonaae ilaahay inuu muxuu ahay kelimada xaqa ah ku suga ilaahay uu weydiiy ayuu nabig dhihi jir sal slm in la dul istaaga qabriga oo alla loo barya subxaana wa tacaala oo inaad alla qabriga muxuu ahaa inaad ku suga su-aasha ee waxaa weeyaan in loo weydiiyo waa hadiga nabigeena sal slm iyo amarkiisa abu daawuud ayaa soo saaray xadidka xadiis saxiixa waxaad eegtaa oo kule xadiidka tobanaad oon soo dhaafnay mujalad koobaad weeyaan baabulqiyaami istaag loo istaaga liljanaaزati janaazada iyo marka la wado in loo istaago ayuu baabkan u baabiy weyaan xadiidku lix boqol iyo ko iyo fartanaad can camr ibnu rabicata waxaa laga wariyey radia allahu taala arda saxaabiga jaliilka ah can nabi nabigan wuxuu ka wary sal sl qal nabigen wuxuu yidhi idaa ra'a hadduu arka xaduku midkiin jinaazatan meyd la wado oo muslima amajeeb meyd la wado cafwan jinaazatan meyd fain lam yakun hadduusan ahayn maashiyan mid la socdo ma aha hadduusan meydka qofka la soconno isaga dadkooda uusan ka mid ahayn falyaqum ha istaago xataa yukhalifaha ilaa uu ka gadaal maro oo isaga mxuu ahaa gadaal ka mara aw amaba tukhalifu iyada ay gadaal mariso yani ay dhaafto waa muhimadu intaas weyaan aw amaba tuudaca la dhigo min qabli an tukhalifahu intayna isaga dib marinin oy xagga u dhaafin ka hore haddii aan la dhigin oo janaazadii on kusoo gaarinba haddii la dhigo markaas de waxaa weyaan inaad istaagto laazim maaha weyaan laakiin janaazadii haddii marba la wada ilaa ay ku dhaafto oo dhanka kale lagu dhaafiyo haddaad baraacayni ood la soconaynin taagnaaw ayuu nabigeena cadayna sal allahu caleyh wali waslem bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray xadiidku lix boqol iyo labiyo afartanaad can ali bn abi aalib waxaa la weri radi allahu ta arda qal wuxu ali ra'aynaa waxaan arg rasuululahi ayaan aragnay sala allahu alay waslem qaama isagoo janaasada u istaagay faqumnaa waan istaagnay waqacada nabiga oo iska fadhi iyadoo janaazo la wadana waan aragnay faqacadna annagunaan fadhiisanay yacni fi ljinaasati janaasada ayuu kala jeeda marka inay waajib ahayn oo un dee shay mustaxab hoo fiican ay tahay ayaa marka yuu cadayna cali bn abi aalib radia allahu taala mxu amiir muminiin ma muslim xadii soo saaray xadiidku lix boqol iyo saddex iyo afartanaad can abi macmar waxaa laga wariyey qala wuxu yhi abi macmar raximah llah kunaa waxaan ahayn cinda caliyin sayd cali agtiis ayaan ahenay radi allahu taala arda fa marat bihi janaazatun janaaza ayaa mxua ah soo martay ama la soo mariyey faqaamuu laha way u istaageen faqaala caliyun cali wuxuu yidhi maa hada arrinkan muxuu ahaa qaala waxaa yidhi um, amru abi muusa abi muسى الأشcري oo culimada saxaabada ka mid ahaa ayaa amarkan bixiyey faqal wuu inamaa in kale ma ahne qaama rasul nabiga alle wuxuu u istaagay lijanaaزati yahuudiyatin haweeney yahuudiyad ah janaazadeed u istaagay walam yacud bacda dalika arrinkaas kadib uma laabanin marka yani marna wuu istaagay marna uu fadhi weyaan wax kaleintaa weyaan nisa iyo xadiis soo saare xadiis saxiixa marka khulaasada amaba duduubka xukunka wuxuu yahay janaaze haddii ay qofka soo marta inuu istaago waa argagax waa naf muxuu la qaaday waa aakhira iyo barzaq naf loo wada marka qofka inuu iska mashquulsanaanood u baraarugood yani baraarugiisa dhankaas aadiyo ayaa lisfaraya inaad u istaago qofka haddii aad fadhiya dhib ma laakiin inuu qalbigiisa ay kusoo dhacda mowdka oo tadakur iyo mxu waana ay u noqoto arrintaas waa arrin aan laga maarmaynin weeyaan nasal allah asalam walcaafiya xadiidkun lix boqol iyo saddex iyo fartanaad can abi macmar waxaa baabu akaami abri baabu axkaami alqabri qabriga axkaamtiis uu baabkan u baab yahay xadiidkun lix boqol iyo afar iyo afartanaad can sacd ibn abi waqaas waxaa la wariy sacd ibn abi waqaas radi allahu taala arda anahu sacd ibn abi waqaas qaala wuxuu yidhi fii maradihi xanuunkiisa alladii mararkaasoo halaka fii uu ku dhintay wuxuu yidhi alxiduu waxaad ii jeexdaan lii aniga laxdan luxdiga iyo mxu iilka ood ku taagtaan calaya dushayda allabina bulkeetiga ama mutafaaliga dhoobada cas laga sameeyey nasban taagitaan oo isaara weeyaan kamaa sunica sidii la yeelay birasulilah rasulka al sala allahu alayh waali wasalam tabtaas habkii loo duugi lahaa ayuu ka dardaarmay wuxuu yidhi shaqi meydka markii la duuga laba shay ayaa la yeelaa mid waa shaqi oo qabriga marka eh, muxuu aha godbeenka la qodo ayaa kadibna qeybta bartamaha ah saa loo jeexaa saa loo jeexaa kadibna shaqi ayaa la meydka waa la dhexdhiga waa sida hadda annaga waddankan inta badan looga dhaqmo qaybta labaadna waxaa waa luxdi amaba eelka waa in markii qabriga la jeexa kadibna dhinac dhinac muxuua ah loo leexiyo dhulka adag amaba dadka muxuua ah qabriyada la dheeray meeshaan qabri dheer maba jiro qabri aad u gaaban ood la yaabaysa ayaa dadka la geliya waad aragteen laakiin qubuurta waa taqaaneen waddankeenna hadda iyo dadkii muxuu ahaa la samayn jiray qabri aad u dheer oo weliba qofka intuu istaaga qaamatun ubasta waa ragga ay dhihi jireen shaaficiyada waa taqaanaan qaamatun ubasta qofka intuu istaago inta ugu kaamilsan markay ka hadlayaan waxay leeyihiin qofka intuu istaaga iyo weliba gacmataag intaas in la gaarsiiyey muxuu ahaa sunno ay leeyihiin oo akmaluhu laakiin inta ugu yarna waa inta meydka asturaysa raayaxadiisii ka soo bixi lahayd asturaysa sidoo kale sibaacda iyo dogaaga la soo bixi lahaa iyo wix lamidka ka asturaysa intaasaa ugu yar ay leeyihiin marka anaga koleyba taas ituu dhow maan la imaaday marka wuxuu leeyahay laxdigaas iyo jeexaas dhinacaah oonan bartamaha ahayn halli yeela midda kalena waxaa way qardhibista la saara ha noqoto buluketigaas hadda maantadan la jooga magaalada madiina iyo qubuurlbaqiic tabta ayaa loo dugaa dadka waa habka dardaaranka isaga ah, sida nabiga la yel sal alla alay sameeyaa qabriga waa laqodi godbeenka marka la qodo kadibna dhinac ayaa loo leeinaya dhinac ayaa loo leexini marka dhinaca loo leexiyey qabriga meydka waa la gelinaya saas ayaa loo gelinaya sida caadiga ah marka la geliyo kadibna meeshaas iyada ahoo muxuu ahaa iilka ah buloketigaas oo carada ka samaysan oo guryaha hataa ay ku dhistaanba ayaa kadib laisdul saaraya dhagdhagdhagdhag waa laisdul saari caadi waa la rastayni ilaa meesha ay daboosho markay saarto kadib carada lagu gedini carada baa la saari saa inbaa yeelaan weyaan nacam ha alwaax iyo fuustaa la saaraa meelaha qaarada xamar oo kale fuustooyin ayaa la saaraa waa dhul bacaad moogta waxaa weyaan goboladan hadda nodistan oo kale waxaa la saaraa baarka meelaha webiyadana baarka inta la kala jeexo ayaa saa loo saaraa meel dhagxaan ayay saaraan dadka muxuu aha meelaha dhagxaan kala degan marka qarnibis nin wal siba u isticmaala nin wal tabartiis iyo siduu awoodo weyaan waayahay waayahay xadiidku lix boqol iyo shan iyo afartanaad can abilhayaaj waxaa laga wariyey alasadi abilhayaaj alasadi ninka waxaa la yidhahdaa abilhayaaj xayaan ibnu xuseyn ayaa la yidhahdaa haya xayaan ibnu xuseyn ayaa la yidhahdaa waxaa weeyaan wuxuu leeyahay abulhayaaj qaala wuxuu yidhi qaala lii cali bn abi aalib wuxuu yidhi radi taala arda alaa abcaduka maan kula diro oon kuga saaro calaa maa bacatanii wuxuu ila diray calayhi dushiisa rasuula rasulka al sal slm arrin uu nabiga ii farayood muxuu amar igu sii inaan sameeyo adna ma kula dira oo ma ku amra adna maxay ta arrinta ayada anlaa tadac inaadan ka tegin timaalan sawar naf ay ku jirta ilaa tamastahu inaad muxuu aha aad jeexjeexdo ama aad baabi'iso ama aad burburiso tirtirto walaa qabran qabri mushrifan ee kor aad looga qaadayna ilaa sawaytahu inaad muxuu ahaa la siinto dhulka arrinkaas ayuu nabigeena sal l slam ila diraya aadna arrinta ayadan makula diraa uu leeyahay marka laba xugun ayaa meesha ka soo baxaysa kan koobaad sawirada la samey timaalka timaalka iyo sawirada dawaat alarwaax ah alimaam muslim iyo rag badan oo shuraxda kulli waxay leeyihiin fiihi eh, almru bitayiiri suwar dawaat alarwaax waxyaabaha ruuxda ay ku jirta sawirkooda in la baabiyo in aad munkar ay tahay ayaa laga qaadana ay leeyihiin in badanoo ka mid a masaladan taswiirkana maanta waxa weeyaan xaaladda ay noo maraysa <laughs> linkaga warramaya marka meel un xaal allah asturo ah ayaa la joogaa qiilu raadin iyo wax badan dee watii aan soo marnayo sawirka aan niri wuxuu qaadanayaa saddexda xugun mid ka mid a saddexdaas waxay tahay inuu noqdo waxaa weeyaan eh, muxaram cafwan inuu galo baabka xaajiyaadka daruuriyaadka iyo baabka xaajiyaadka iyo baabka kamaaliyaadka inuu galo hadduu daruuro noqdo sida tes muxuu ahaa eh, kitaab bulshada iyo tes taraha iyo wix la midka ah oo qofka haddii usan muxuu aha sawarin awuusan socon karin oo naftiisaba xataa u badbaadayn waa daruuriyaat kamaaliyaadkana ama cafwan eh, xaajiyaadkana waxaa lagu sheegaa baasaboorka oo kale baasaboorka qofka haduusan qaadin wuu noolaan karaa daruuriyaad ma lakin waa xaaje aad loogu baahany kan saddexaadna kamaaliyaadka waa midaan xusuusta iyo howlahaas iyo waad aragteen sheekh uthaymiin cali raxmat ullahi wuxuu leey marka labada hore way bannaanta midaan dambana waa muxaram ayuu leeyahy culimmada in badanna taasay qabaan culimo qaba waa diliyo sawir nooc kastaba haduu ya midkaan caadiga ah oo fotograafka ah ma ahanba qaar badanoo qabana way jiraan laakiin qofka in waxaa weyaan xaajiyaadkaas sida duruusta o kale hadda la duubi oo kale culimadu waxay gelinayan baabulxaajiyaat ragga baneeyey berigi hore dee aad baa laisugu diidira laakiin rag u darnaa hadda iyaga laftirkoodii muxuu aha ugu horeeya alcumuum masalada waa masalo dhib badan laakiin qalbiga ibni aadanka ama qofka muslimka qalbigiisa sawirka inuu ku dega oo isla dhaca sawirka waa waxaadu dhib badan alcumuum nasal allah asalama walcaafiya waxyaabaha yani ma dhihi karna bimacamad bi balwa laakiin waa waxyaabaha imtixaanka o nahaysta ka midta masaaidihii waa kuwaan hadda kamerooyinkaaba ku wada xirano iyo suuqyada iyo meel walba iyo marka waa imtiaan imtiaan weyaan ilaahay meesha kheyrkaa naga geliyo waaya waana waxaa ku soo oror waciid aad u daran taswiirka insha alla waa noo imaan doonaa ama waana soo marayba yacni taswiirka iyo khatarta aad leeyahay waa wax aad u dhib badan xadiidku lix boqol iyo lix iyo afartanaad can jaabir waxaa laga wari ibn cabdillah radi allahu taala arda qal wuxu yihi jaabir radi allahu canhu an abiih qal wuxu yihi jaabir nahaa rasulla nabig al wuxuu diiday an yujasasa in la nuuradeeyo oo la raangiyey alqabru qabriga wa an yuqcad caleyhi lagu dul fariisana wuu diiday nabigana sal slm wa an yumna caleyhi in la dhisana wuu diiday nabigana sal slm intaba looma ogola qabriga qabriga caadi ha noqdo xadiidku lix boqol iyo todoba iyo afartanaad an abi martad ilghanawi waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qal wuxuu abi martad qaala rasul la rasulka wuxu yiri sal slem laa tajlisuu cala alqubuuri qubuurta ku dul fariisanina walaa tusalluu ilayha iyadana ha qaabilin oo xaggeeda ha u tukanina ayuu nabigaan cadayna sala allahu alayh waali waslm lidalika masaajidda qubuurta la dhexgeliyo in lagu tukada ma ahan baabulmeyiti meydka yucradu calayhi loo bandhigaya nasal allah aljana wanacuudu bihi min annaar loo bandhiga ayuu baabkan u baabiy xadidku lix boqol iyo sideed iyo afartanaad can cabdillahi bni cumar ibni khadaab radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka sal slm qal nabigen wuxuu yidhi ina axadakum midkiin idaa maata hadduu geeriyoodo curida caleyh waxaa loo bandhigaa maqcaduhu makaana fadhigiisa bilkhadaati aroortii iyo walcashii galabti meesha uu ka gelilaha jannada iyo naartii ayaa subaxdin loo soo bandhiga mxuu ahaa galabtin loo soo bandhiga in kaana hadduu ya min ahli jannati fa min ahli janati ahlujanna ayuu ahaanaya oo booskii ahlu jannada ayaa loo soo bandhigi wain kaana duy min ahli naarin fa min ahli naar ahlinaarka ayuu ka mid yahay oo booskiisii ayaa la soo bandhigi fa yuqaalu waxaa loo dhihi marka haadaa kanayto maqcaduka makaano fadhigaada weeyaan ood joogaysa waadna daawanaysaa xataa yabcahaka allaahu alla weyne ilaa uu ku soo saaro yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo saas ayaa loo dhihi doonaa buhari muslim xadii soo saaray baabu suaali qabri qabriga su-aashiisa ayuu baabkan u baabiya xadidku lix boqol iyo sagaal iyo afartanaad raximah اllah can anas bin malik wuxuu ka wariyey radi allahu taala arda ana rasuula rasulka sal sl qal nabigan wuxuu yidhi ina alcabda addoonka idaa wudica haddii la dhigo fii qabri qabrigiisa la dhigo watawalaa canhu asxaabu asxaabtiisa ay ka jeestaan wa inahu isagana la yasmacu maqla maqli qarca nicaalihim kabahooda dhawaaqiisa kabaha qacqacdoodii dhawaaqooda isagoo maqli ataahu waxaa u imaadan malakaan low malag baa u yimaadan fa yuqcidaani way fariisanayaan fa kunta taquulu maa kunta maxaad ahayd taquulu mid dhaha fii hada arajul ninkan ninkan maxaad ka aaminsanayd waa nabi maxamed ala jeeda sal slm suuradiisa ama hala hor keeno amaba waxaa weeyaan kashfi iyo fayditaan muxuu ahaa ha loo sameeyo amaba dihniga iyo maskaxdiisa maadaama qofka haaliban diintan uu nabi maxamed keenay sal l slm si ay ahaataba nebi maxamed ayaa la weydiinaya habka loo marka farta looga fiiqa ilahay baa ogsan subxana wa tacaala maa cilmuka bi rajul riwaayad kale ahayd maa kunta maxaad ahayd taquulu mid aha fii hada rajul ninkan maxaad ka aaminsanayd nebi maxamed a sal slam hada rajul maxaa loo hada rajul hada rajul maxaa loo leeyahay ilaa nebi maxamed in la weyneey fii hada nebi sal allah alay slam ay ahayd sooma waxaa loo leeyahy culimada leeyihiin qofka haddii la yidhaahda maa kunta taquulu fii nabiyi muxamed sal allah alay slam oo fii rasuuli illahi la yidhahdo tacdiim inaad qofkaad ku dhacaoo ishi in loo yara ishay mxuu aha jawaabtii in loo yara qishay oo kale ila qofka gaalka ama qofka munaafiq ah hah uu doona sida noo imaan donta nasal alla salama alcaafiya marka arrintaas inayna dhicin ayaa loola dan lay nabiga in meesha laliidaa ma ahan ay leeyihiin wallahu aclam sal allahu alay waslem waayahay ma kunta maxaad taquulu mid ah fii hada rajul ninkan maxaad ka qaamisnayd limuxamedin sala allah alay sl nabigan ayaa loola jeedaa fa ama almuminu qofka muminka miya fayaqul wuxuu dhihi ashhadu waxaan qiraya anahu isaga cabdullah addoonka alle inuu yahay io warasuuluhu rasuulkiisa inuu yahay allahuma ajcalna min haulaa fayaqulu wuxuu dhihi undur fayaqulu fayuqaalu lahu waxaa loo dhihi undur waxaad eegtaa ilaa maqcadika makaano fadhigaada min naar naarta qad abdalaka allahu alweyl ayaa kuugu bedelay bihi isaga maqcadan boos ayuu kuugu bedelay min aljannat jannada ka mid ah fa yarahuma jamiican labadi boos waa la tusaya meeshii hadii aad alla ku casiy ood gaalo aad geli lahana waa kaasaa laleeyahy kadibna kaas wanaagsan ee lagugu bedelay saasaa la dhihi doonaa allahu akbar qaala qataadata wuxuu yidhi wadukira lana waxaa sheegay saxaabada u sheegay dabcan annahu shaniyey yufsaxu lo in la waasicin doono fii qabri qabrigiisa zaada muslim ilaa muslim wuxuu ku kordhiyey sabcuuna diraacan toddobaatan dhudhun ayaa loo waasicinayaa wayumla'u calayhi waxaa loo buuxinayaa khadran cagaar ayaa dhinac walba laga marinaya iyo ubax iyo wanaag ilaa yowma yubcauuna ilaa maalinta lala soo bixina ilaa laga gaaro saas ayaa muxuu ahaa imam muslim ku kordhiyey xadid kun lix boqol iyo kontonaad can bara bn cazib waxaa la wariyey xadiidkan bara uu warina goosgoos ayaa ku jira isaga iyo jariir ibn cabdillahi albajali ayaa wadaagayaan jariir ibn cabdillahi albajali iyo isaga ayaa wadaagayaan oo goosgoos weyaan goosgoos weyaan sidoo kale waxaa ku jira waxaa weeyaan hanaad iyo rag ruwaadda ka mid a ah, riwaayada habkay u wariyeenna ayadna goosgoosa ku jiraysa marka riwaayaad laisku goygooyey ayaa mxuu ahaa xadiidkan eh, kun iyo lix ayuu ka kooban marka saa loola socda goosgoos riwaayad walba waxay dheeriga la ahayd iyo waxay kaga macno duwneyd iyo intaa isku waafaqsanaayeen intiiba waa soo gelgeliyey imaamka raximah wuxuu diidayaa axaadiista inuu mxuu ahaa eh, ka dhigo eh, xadiis mukarar oo soo noqnoqona inuu ka dhigo ayuu diidayaa oo shardiga kitaabka ku alifay si uusan ugu bixin xafidahullah xadiidku lix boqol iyo kontonaad albara bni casim xali radi allahu taala arda qal wuxuu bara kharajna maca rasul lah nabiga ayaan la baxnay sala allahu alay slm fii janaazati rajuli nin janaasadii oo min alansaari ree ansaarid ka mid a raggii qiimaha badnaa oo nabiga soo dhoway sal l slm diintaana dhabarkooda iyo dhiiggooda lagu joojiyey faintahayna ila qabri qabriga ayaan muxuu aha gaarnay falama walama yulxad isaga oonan weli aan luxdiga iyo iilka la dhigin fa jalasa rasulla nabiga lagu fadhiistay wa jalasnaa xawlahu nabiga agagaarkiisaan fadhiisanay marka janaazada iyo qabriga marka eh, la tago in marna la taagnaan karo marna la fariisan karo marka ka qaato haddii fariista la yihah iska fariiso haddii la taga iska taagno labadaba waxa wey waa ka so aroortay nabigana sal sl saxaabadii kaanamaa waaba iyadoo calaa ru'uusina dushanaga aayru shimbir ay dushanaga saaranta yani marka aadka loo xasiloon yahy ayaa saa la yihahda oo qof shimbir inay buubta ilaalina oo madaxay u saaranta ka warrama dhaqaaq miyuu samayni waa maya kaanamaamaba iyadoo calaa ruusina madaxanaga adayru shimbir ay saaran tahay wa fii yadihi nabiga gacantiisana waxaa ku jiray cuudun laan yankutu biha uu ku qutiyo fi ardi arada usaa ugu qutiyo qof markuumarkuu fakira waad aragteen yani dhulka inuu qutiyo iyo inuu xariiqe iyo hakada waa noocaas farafaca madaxiisu nabiga kor qaaday faqala wuxuu yidhi istaciiduu billah alweyne ka maangala min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa maratayn aw alaaan laba jeer ama saddex jeer ayuu nabiga sal allah alay slam nacuudu billahi min cadaabi alqabr nacuudu billahi min cadaabi alqabr nacuudu billahi min cadaabi alqabr zaada fii xadiidi jariir wuxuu ku kordhiyey haa hunaa meeshan wuxuu ku kordhiyey jariir qaybta hor maxay ahayd waxaa ninka la yidhaahdo yaa wariyey abara bni caazib qaybtaa marka jariir wuxuu wa qaala wuxuu yidhi nabigena sal slm wainahu isaga layasmacu wuxuu maqlayaa khafqa nicaalihim kabahooda dhawaaqooda ayuu maqlayaa idaa wallow goortii ay jeestaan mudbiriina xaal ahin kuwa dibirjeediyey ama gadaal u jeestay oo noqday reerahood u laabtay xiina yuqaalu lahu xilliga loo dhihi oo loo dhawaaqi yaa haada warkanow man rabbuka rabbigaa waakee wamaa diinuka diintaada tay ahayd waman nebiyuka nabigaada kuu ahaa marka la leeyahay isagoo weli dhawaaqi mxuua kabihii la maqli ayaa su-aasha lagu bilaabaya weyaan allahuma abitna biqowli haabit fi xayaati wa fi aakhira qaala hanaad wuxuu yidhi ibnu sari weyaan qaala wuxuu yidhi hanaad dabcan rag riwaad ayuu ka mid yahay riwaayadii muxuu ahaa jariir iyo riwaayadii muxuu ahaa ninka la yidhaahdo albara bn cazib ayuu muxuu ahaa labada wariyey laakiin mid ka mid ayuu wariyey cafwan ariiqada uu ku wariyey oo nabigeena hadalka u yidhi ayuu wadaa marka qaala wuxuu yidhi wayatii waxaa u imaanay malakaan laba malga u imaanayaan fayujlisaanihi way fadhiisinayaan fayaquulaani lahu waxay u dhahayaan man rabbuka rabbigaa ku ahaa fayaquul uu dhihi muminka rabbi allah rabbigay waa allah weeyaan fayaquulaani waxay udhahaan lahu isaga maa diinaku diintaad ta ahayd fayaquulu wuxuu dhihi diinii diintayda alislaam islaamnimada weeyaan fayaquulaani waxay u dhahayaan lahu isaga maa hada rajulu ninkaa muxuu yahy aladii kaasoo bucda fiikum lin kasoo dhex saaray waa nebi maxamed sal slam qaala wuxuu yidhi fayaquul wuxuu dhihi huwa rasuulu llahi weeyaan fayquulaani waxay dhahayaan maa yudriika maxaa ku ogeysa inuu rasuulka alla yahay fayaquulu wuxuu qara'tu kitaab allah kitaabka alla ayaan akhriyey fa aamantu bihi isaga ayaan rumeeyey wasadaqtu waan rumeeyey isaga ayaan iimaan ahaan u qaatay oon inaan muxuu ahay mumin noqday inuu rasuul alla yahay waana rumeeyey ayuu dhihi weyaan zaada wuxuu kordhi fi xadiidi jariir wuxuu ku kordhiyey xadiidka marka hanaad waxaad garanaysaa ninkuu ka wari marka waa xadiidka bara ayuu wadaa bara zaada fii xadiii jariir wuxuu ku kordhiyey fadalika ka isaga qowl اllahi caza wajal qowlka alla weyaan yuhabit اllahu alla weyna ayaa sugi aladiina akhyaartii aamanuu alli nabi rumeeyey bilqowli ayuu ku sugayaa hadal iyo erey athaabita ee sugan fi lxayaati dunya adunyadan ayaa mxuu ahaa adunyadan iyo wafi laakhira iyo aakhiraba weyaan uma intaa kadib ittafaqa waxay isku waafaqeen jariir iyo iyo bara waxay isku waafaqeen qaala wuxuu yidhi nabigeen sal slm fa yunaadii munaadin mid dhawaaqaya dhawaaqi min asamaai samada ka dhawaaqi an sadaqa cabdii addoonkayga run buu sheegay fa afrishuuhu min aljanna jannada gogol uu keeno oo ugu gogla waftaxuu lahu baaba min aljanna jannada albaab ugu furo wa albisuuhu min aljanna jannada dharkeedana usoo qaado oo u xiro qaala wuxuu yidhi fa yaatiihi waxaa u imaanaya min rawxihaa neexawdeeda roobka mar iyo saxansaxadeeda roobka markuu da-a neexawda iyo saxansaxada oo kale fa yaatihi waxa u imaanaya min rawxihaa neexawadeeda iyo saxansaxadeeda u imaaday wa iibiha iyo carafkeeda iyo udageeda ay ugu imaada weyaan qaala wuxuu yidhi wayuftaxu lahu fiiha waxaa loogu furayaa madda basarihi araggiisa inta uu muxuu ahaa ku daalo ama u gaaro ama araggiisa intuu gaaro ayaa loo waasiciyaa weyaan habka looga waasicina miyaan naqanaa allahu aclam sidaa nafteena si ay u aqoonin aanu aqoonin waxyaabahaas kusoo cadaab alqabriga iyo naciimulqabriga iyo ruuxda ku jiritaankeeda iyo jasadka jirkasi ugu jiraysa iyo baabkaas waa qaybiyaadka waa xaalat albarzakh ayaa la yidhahdaa naftaadii ogow nooceeda iyo kalarkeeda iyo miisaankeeda iyo xilliga ay bixi ixlaay soo gashay ogow markaad ogaato kadib cadaabalqabriga iyo habka u dhaca iyo dariiqaas ictiraad iyo ka hor imaaw samey adiga oo naftaada meel saarin baabkale ha u dhaqaaqe mar alla markii aad ibliiska iyo waswaaska iyo baabkaas uu ku gala oo dira sidii loo cadaabaya waaba aragnaa mxuu ah qabrigii si waxba nooma muuqdaan aad tirahdo adiga isu noqo wa fii anfusikum afalaa tubsiruun weliga halkaas taagnow naftaada markaad meel saarto ood ayada maahiyadeeda iyo nooceeda iyo kalarkeeda iyo haad meel saarto kadib howlahaas kale faraha taagtaag laakiin naftaada intaad mxuu ah, aad weli aad meel saarin cilmiqeybkaas istislaam isdhiibitaan ubaa ku saaran isdhiibitaan bas war kale kuma yeela weyaan qaala wuxuu yidhi wa ina alkaafira qofka gaalkaa fadakara wuxuu sheegay mowtahu xilliguu dhimanayay iyo nafsida looga qaaday ayuu soo sheegay qaala wuxuu yidhi watucadu ruuxu ruuxdiisa ayaa lagu soo celiyaa fii jasadi jirkiisa ayaa lagu soo celiyaa wayatii malakaan laba malaga u imaadan fayujlisaanihi way fariisiyaandha fayaquulaani lahu waxay u man rabuka rabbigaa ku ahaa fayaquulu wuxuu dhihi ha ha acuudu bilah hahaha yuu dhihi laa adri ma ogi fayaquulaani lahu waxay u dhahayaan maa diinuka diintaa tay ahayd fayaquulu wuxuu dhihi ha ha acuudu bilah laa adrii ma ogi fayaqulan waxay dhahayaan maa hada rajul ninkan mxuu aha aladii kaasoo bucia fiikum lidinkasoo dhex bixiyey fayaqul wuxuu dhihi ha ha hadalkiisa dhan wuxuu ku ilaaday ha ha nacuudu billaah nacuudu bilah nacuudu bilah min dalik laa adri waxba kama ogi fayunaadii munaadin mid baa dhawaaqi min asamaai ka dhawaaqi an kadaba been buu sheegay horaan maxay ahayd an kadaba an sadaqa cabdi adoonkii alla tashriif alla loo tiiriyey an sadaqa cabdi kan waxaa weya an kadaba been buu sheegay beenaalo weeyaan faafrishuuhu min annaar acuudu biاllah faafrishuuhu ugogol ugu keena min anaar naarta waalbisuuhu min annaar naarta dhar ugu xiro waftaxuu lahu baaban ilanaar naartan albaab ugu fura saas ayaa la dhahaya weyaan qaala wuxuu yidhi fayaatihi waxaa u imaana min xariha kuleelkeeda i wa sumuumiha sunteedii iyo qiiqeedii ayaa u imaanaya qaal wuxuu yidhi wayudayiqu calayhi qabru qabrigiisa ayaa lagu cidiirinaya xataa takhtalifa adlaacuhu ilaa feerihiisa ay isdaba maraan ooy isku dhegaan ayaa lagu cihiirinaya ciyaada biاllah allahuma salimna min dalik ya rab zaada fii xadiidi jariir wuxuu ku kordhi qaala wuxuu jariir uma intaa kadib yuqayadu lahu waxaa loo lagu salidaa waxaa lagu sallidaa acmaa mid indhoolo ah abkamu aanan hadlinoo af xihan macahu wuxuu wataa mirzabatun dubba ayuu wataa dubbaha oo biraha lagu tuma ayuu wataa oo min xadiidin bir ka samaysan low duriba biha haddii lagu dhufan lahaa dubbaha isaga jabalun buur la saara turaaban dega ayuu noqon laha dambas caro ayuu noqon lahaa dubba intaa leeg ayuu wataa oo uu ku garaacaya qaala wuxuu yidhi fayadribuhu biha wuu ku garaacayaa darbatan dhufasho yasmacuha uu maqla maa bayna almashriq walmaqrib qorax u dhac maa bayna almashriq qorax ka soo bax iwalmaqrib qorax u dhac inta udhexayso inta ku nool ayaa maqasha ila haqalayni jinni insi mooyane labada culculus ama muxuu aha la culseeyey oo takliifka la saaray fa yasiiru kadibna wuxuu noqdaa turaaban ciid ayuu noqdaa qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slm uma tucaadu fiihi ruux ruuxdii aa lagu soo celiyaa markiiba lagu soo celiya saas weeyaan marka abu daawuud iyo nasaa-i ibni maaja xadidka soo saar waa xadii saxiixa weeyaan marka xadiidkan goosgooska waad aragtaan xadiidkan goosgooska waad aragtaan oo bara bni caazib iyo jaliil bn cabdillahi albajali iyo hanaad oo muxuu ah ruwaadii ka mid a ah ayaga ka wariyey intaas wuxuu imaamku u in uu kitaabka riwaayo walba gooni u soo qaado oo kadibna saddex iyo afar safxa ay noqdaan ma rabo sidoo kale macaanidii ku jira riwaayaadka ayaga inuu mid deeyana ma rabo marka inuu goosgoos ka dhigo ood qayb walba qaybtii ay dheerigi la ahayd iyo qaybtii laisku raacsanaa uu isku gogoye waa ariiqada uu samaynaa xafidahu llah wajazaahu allahu khayra baabu cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa ayuu baabkan u baab yahay xadiidkun lix boqol iyo kow iyo kontonaad an ibni cabas radi allahu tacala canhuma qala wuxu cbdullahi bn cabaas mara nabiyu nabigan ayaa soo maray calaa qabrayn laba qabri ayuu soo maray faqal wuxu yidhi inahumaa labadaa qabri la yucadabaan waa la cadaabaya wamaa yucadabaani looma cadaaba fii kabiirin wax weyn looma cadaaba kabiirintaas waxaa weeyaan camalka ay sameeyeen waa camal yar oo in laga taga waxaa weeyaan camal yar weeyaan laakiin wax weyn gaarsiina waa suuragal waxaa kaloo suuragala ah. fii kabiirin wax ku weyn an yatruka inay isaga tagaan wax in laga taga ama laga dhowrsada ku culsaa ma ahan lamcanahana noqon kara weyaan o wa fii riwaayati fii kabiirin min kabiirin soo mahen wamaa yucadabaani min kabiirin wax weyn looma cadaabo wa fii riwaayatin fii kabiirin wax weyn uma qaala wuxuu yidhi xuruufu ljari yanuubu bacduhaa can bacdin weyaan waaya uma qaala wuxuu yidhi nabigana sal slm balaa haa waa wax weyn haddaba cadaab lagu mutay wax sahlan maahan ama axaduhuma midkood miya fa kaana wuxuu ad yasca binamiima dadku isku dari jiray dadka ayuu istaabsin jiray waa imtixaan baabka isaga aad buu jira la socda baabka isaga aad buu u jira qofka xitaa isagoon ogeyn ayo dadka ayu istaabsiinaya social media ummadda laisku taabsiinaya yani jaziira ka mid ah waxyaaba dadka istaabsiy aljaziira aljaziira baasha la yirahdo aragteen sooma baal sahlan oo malaynina hadda wadaadadii aljaziira maxay sheegtay ay leeyihiin aljaziira xilliyaa lagu soo gudbay hore oo social mediahan iyo idaacadahan iyo tv-yadan xorta iyo adduunkan uusan jirin ayaa lagu soo gudbay oo xilliga afghanistan iyo waxaa weeyaan ciraaq iyo xiliyo aan mxuua meel kaleo khabar laga heli kara ajrin ayay kusoo gudbeen lakin dhibaatooyinka ay keeneen mataqaanaan in dumar qaawan caadi loo fiirsada nimankana baryaabo mataqaanaan waa aljaziira in been la lifaaqo in la waxaa weeyaan midda kale u fiirsada aljaziira waxay soo bandhigtaa daa'iman wa abadan boogaha bas boogaha u fiirsada khabarka ay keenaysa waa boog yani dacfiga muslimiinta iyo sida loo dhibaa iyo sida loo cadaabaa iyo sida ay yuhuud uga adkaatay iyo sida mxua loo burburina iyo dhiigooda iyo khilaafkooda iyo ayaga un ummadda soo bandhigtaa annaga ma intaad basaan haysana ya maya waxyaaba badanaa jira waxyaaba badan hadda meeshaan u fadhina waa khayr badan aljaziira ma soo bandhigaysaa waa naadir xaramka duruus iyo khayr ayaa ka socota ma soo bandhigaysaa waa maya intaasoo maraakis iyo jaamicada iyo khayr iyo adduun ayaa waxaa weye adduunka furma waa naadir in ay soo bandhigayso marka sideedaba waxaa weeyaan waxyaabaha niyadjaabka keena besa ummad in loo soo bandhigo hadwaad aragta hadda kuwaan qatar iyo wax isku kacsan iyo kuwaan oo muxuu ahaa khaliijka iyo dowladahan m imtixaanka isku noqday ayagaa isku imtixaaman mogta wii ilma adeer isku imtixaaman yani waa dad ilma adeer oo isku imtixaaman annaga beladan haysata maaragteen meesha nagu haysata soomali nagu haysata waa saas oo kale yani waa ilma adeer isbaabi'inaysa boqortooyadan lagu sheega kuwaan boqorka ree boqor kuwaan ree boqor waxa waa ilma adeer ree bani tamiim isku yihin dhammaantood waa ree bani tamiim meel kale xataa maaha waa tamiimiyiin kulligood ilma adeertaas marka ayay markaa saas magna istaabsi isku dhiji qiiji wahaakada kuwa keen kuwa daldalmaa keen wahaakada waxaa ka mid ah isku dirka baalkan la yidhah mataqan itijah mucakis faysal qaasim daduu isu keenaya mararka qaar waxay isku dhufanayaan birihii iyo muxuu hortooda waxyeelle iyo caagadihii ay isku dhufanayaan nin wadaad mxu wadaad maahani taqriiban yan ah, iska murqo dhisan mid iska tacbaan lisu keenaya mararka qaar khatar galaya in waxaa laga yaaba korsigii la qaato madax muxuuaha korsigii inta lala soo bado madax lagu dhiftaa laga yaba mararka qaar waa dhacdaa marka waa isku dad isku dirkay ka laftirkeedii adiga waa nala gashay alcumuum laakiin dad isku dirka noc kasta isku dhaca cid kastoo samaysa lama ogola waana waxyaabaha naarta lagu mata nasal allah asalama alcaafiya waaya marka Eh, tan koobaad ama axaduma fakan wuxuu yasca mid ka shaqeeya binamiima dadka inuu isku diro wa ama axaduma kan kole miya kan kole ama midkood miya fa kaana wuxuu ahday laa yastatiru midaan iska astuuri min bowli kaadidiisa kaadid iskama dhowri jirin kaadidis iskaga dhowrayn yacni istibra dheerayo la samaynaya baabka muxuu ah ma ahan lakiin qofki inuu hubiyo inay kaadida ka soo dhamaatay taasaa muhiima taasaa muhiima marka markuu kaadina qofka waa inuu mxuu ah faniinka kaadida iska ilaaliyo ya kaftan iyo iyo maxaa la yidhi iyo faniin naareed ani faniin kaadiyeed ayaa ya sheed ma mahad sheega culamada alla ah, a kaada dulduulkeed ama faniinkeed ayaa lagu naargalaa soomahi marka baabkaas weeyaan alcumuum qaala wuxuu yidhi uma akhada wuxuu qaatay cuudan laan ayuu qaatay radban ee qoyan fakasaruu nabigu waa kala jibiyey bitnayn laba yuu ka dhigay uma qaraza wuxuu ku muday kulla waaxidin laanta qayb kasto kamida oo minhuma ka mid ah, a ah iyaga qabrin qabri ayu muxuusaa uu muday uu saaray uma qaala wuxuu yihi lacalahu waxaa dhici karta yukhafaf in laga fuday canhumaa xaggooda cadaabka laga fuday maa lam yaybisa intayna qalalin laga yaabaa maxaa marka waxaa keeni qaar waxay leeyihiin geedka qoyan wuu tasbiixsanaya intuu tasbiixda wada maadaama barakada tasbiixda laga yaaba in lagu fuday qaar waxay leeyihiin waa waxyaabaha nabigan u khaaska sala allahu calayhi waaali wasalam iyo hadallo la mid ahay culimmada sheegeen raximahum llah waxafida manbaqiy bukhaari iyo muslim xadis soo saaray xadiidku lix boqol iyo laba iyo kontonaad can abi ayuub waxaa la abi ayuub xagu ku dugan ya ya ya qustantiniya istanbul agagaarkeeda ku dugan yahay <coughs> radia allahu taala arda qaala wuxuu yidhi kharaja nabiyu nabigeena ayaa baxay waqad wajabat ishamsu qoraxdii oo dhacday fa samica wuxuu maqlay sawtan dhawaaq ayuu maqlay fa qala wuxuu yidhi yahuudu tucadabu waxaa lagu cadaaba fii qubuuriha dhawaaqaad maqlaysa aan aan maqla waa yuhuudo qabriga lagu cadaaba nabigeena gooni ahaan inaad u maqlaa laga yaaba lakiin saxabadii ma ay maqlin saas weyaan hadday maqlaan way suu xilaayeen laakiin nabigeena cala slam jibriil ayuuba qaabilayey samaawaadka ayaa la aadiyo muxuu halkaas ayaa la geeyey ka duwan ummaddii lakiin ummadda kale waxaa weyaan ayaga waa adagta jannadii naarti nabiguuba arka cala sl jannadii xataa la geli nabigeena cala sl marka nabigeena ka duwan ummaddii walafdu muslim maa muslim lafdigiisana bacdamaa qarabat ishamsu qoraxdii marka ay dhacday kadib weyaan buhari muslim xadis soo saaray baabu tacawudi magangal alla laga magangala min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa ayuu baabkan u baab yahay xadiidku lix boqol iyo saddex iyo soddon iyo kontonaad can caaishata radi allahu taala ardaha ana yahuudiyatan gabar yahuudiyadda dakhalat calayha waa usoo gashay yaa usoo gelaysa caaisha fadakarat waxay sheegtay cadaab alqabri qabriga cadaabkiisa ay ka sheekaysay fa qaalat laha waxay ku tidhi acaadaki illaahu alla weynaha kaa badbaaday caaishoy min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa fasalat caaishatu caaisha waxay weydiisay marka iyada ka hor may ogeen qabriga cadaab inuu jiro caaisha radi allahu taala ardaha su-aasheeda laga garanaya fasalat caaishatu caaisha waxay weydiisay radi allahu taala ardaha wa ardaaha rasuulahi baa weydiisay sala allahu calayh wali wslam can cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa wax ka weydiisay faqala wuxuu yihi nacam ha cadaabu lqabri qabriga cadaabkiisa waa xaqun waa dhab weeyaan waa dhici doona ayuu nabigen cadey sal alla alay slam iyaga xagey ka ogaatay gabadha yahuudiyad ah altawra walinjiil halkaasay ka ogaatay altawraad ay ka ogaatay qaalat caaishatu waxay ti radi allahu taala ardaha famaa ra'aytu maan arkin rasuula rasulka al sal slm bacdu intaa kadib salla isagoo tukaday salaatan salaad ilaa hadduu tukada tacawada wuxuu ka alla ka magangeli jiri min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa annaga waad aragteen waa tiina la faray allahuma ini acuuduka min cadaabi alqabri wmin cadaabi الnaar wmin fitnat اlmaxya wاlmamaat wmin fitnat اlmasix اdajaal iyo riwaayadii macnaha muxuu ahaa lafdiga ka duwanayay lafdigaas kusoo aroortay waayahay xadiid kun lix boqol iyo afar iyo kontonaad can muusa ibni cuqbata waxaa laga wariyey raximah اllah qala wuxuu yidhi muuse xadaatnii waxaa ii warrantay ibnatu khaalid ibnu saciid ibnucaas gabadhaa saxaabiyadda ah ayaa ii warrantay annaha iyada radia allahu tacala canhum jamiican annaha samicta اnabiya nabiga inay ka maqli sal slm wa huwa nabigan yatacawadu isagoo alla ka mangala min cadaabi اlqabri qabriga cadaabkiisa ayay maqashay saasay ii sheegtay weyaan xadiidka bukhari ayaa soo saaray xadiidku lix boqol iyo konton can abi hurayrata radi allahu ta arda can rasuli wu ku yri sal slm kaana nabigeen wxu sal slm yaquulu mid yidhaahdo allahuma allahyow inii aniga acuudu bika waxaan kaa magangelaya min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisaan kaa magangelaya wa acuudu bika waxaan kaa magangelaya min cadaabi annaar naarta cadaabkeedaan kaa magangelaya wa acuudu bika waxaan kaa magangelaya min fitnati almaxyaa nolosha fitnadeeda iyo walmamaata geerida muxuu aha fitnadeedaan kaa magangeli nolosha waa adduunka in lagugu fidnaya geeridana waa in muxuu ahaa yatakhatafa alinsaan الshayطaan cinda almowt inuu muxuu ahaa afka ugu rida gaalnimo ood mxu tawxiidka u diida weyaan fitnada muxuu ahaa dhimashada waacuudu bika waxaan kaa magangelaya min fitnati almasiix dajaal beenaalihii isha masaxna fidnadiisaan kaa magangelaya weyaan nasaa-i xadis soo sar xadis saxiixa allahuma ini acuduka min cadaab alqabri wacuudu bika min cadaab الnaar wacuudu bika min fitnati اlmaxya walmamaat wacuudu bika min fitnati almasix dajaal baabu maa yuqaalu wixii la dhihi ayuu baabkan u baabiy cinda dukhuuli maqaabiri qubuurta xilliga la gala wixii la dhihi ama la ahrina ayuu baabkan u baabiya xadiid kun lix boqol iyo lix iyo kontonaad can caaishata radi allahu tacala ardaha qaalat waxay tiri caaisha kaana rasuula rasulka al wuxu ay sal l slem kullama goor alla goortii kaana u ahaaday leylatuhu habeenkeeda min rasuuli rasulka al xaggii sal l slem habeenka uusoo hoyda weeyaane yruju mid baxa min akhir leyl habeenka akhirkiisa ila baqiic qubuurta baqiic oo madiine ku taallo oo haddaba dadka lagu duuga ayuu nabigu bixi jira alayhi sala slam fayaquul wuxuu dhihi jira assalaamu calaykum nabadgelya dushiina hata daara qowmi muminiin muminiinta daarta qowmkan muminiinta ahow wa ataakum waxaa idin imaaday maa tuucaduuna waxaa weeyaan wixii lidin yabo heqadan berri ayaa idin imaaday ataakum waxaa idin beri ayaa muajalun lidindib dhigay oo qiyaamadii dhicitaankeeda iyo howlihii ayaanaad u fogeyn wa inaa anagana insha allah lowyna haduu doono bikum adinka ayaan laaxiquuna soo haleelaynaa allahuma alehyow ifiru dhaaf liahli baqiici allahuma alle iqfiru dhaaf liahli baqiici lkarqad baqiic meesha banaan oo waasica alqarqad ee geedka qarqadkuu ka baxa ama magaca loo yaqaano ilaahay dadka ku jira u dhaaf dambigooda weyaan muslim xadii soo saaray xadiidku lix boqol iyo toddoba iyo kontonaad an buraydat waxaa la wari ibn xusayb can buraydat waxaa la wari radi allahu ta an arda qal wuxu uhi burayda kaana rasul rasulka al sl slm yucallimuhu mid bara ayuu ahaa idaa kharajuu goorta ay u baxaan ila almaqaabiri qubuurta oo fakaana fa kaana wuxuu ahaaday qaa'iluhu midkooda ku dhawaaqay yaquulu inuu yidhaahdo nabigeena sal alla l slem kaana rasul wxu sl slm yucallimu mid bara idaa kharajuu goorta ay u baxaan ila midkood ku oo fa kaana u ahaada qaa'iluhu midkooda dhawaaqa amaba hadlo yaquulu inuu yidhaahdo assalaamu calaykum nabadgelyo dushiina allaha yeelo ahla diyaari ya ahla diyaar daartan dadka ku jira ama ahlka u how oo min almuminiina muminiinta iyo walmuslimiina muslimiina waina anagana insha allah alloyn haduu doono la laaxiquuna mid inka daba imaado in soo haleel ayaan as'alu allaha alla weyne waxaan weydiisanaya lana annaga iyo walakum adinka alcaafiyata inuu ilaahayna caafiyo oo badbaado u nasiiyo oo naga badbaadiyo ayaan ilaahay weydiisanayna subxana wa tacala imaam muslim xadis soo saaray baabu lxadi boorin laisku booriye calaa ziyaarat lqubuur qubuurta in la ziyaarto in laisku booriye ayuu baabkan u baab yahay xadiidku lix boqol iyo sideed iyo kontonaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu taala anu arda qal wuxu abu hurayra zaara nabiyu nabigan wuxuu booqday qabra ummihi hooyaday qabrigeeda ayuu booqday fa bakaa nabigan wuu ooyey wa abkaa man xawlahu inti gaararkiisa eedna waa ka ooyensiiyey dhawaaq ma jirin laakiin waa ilinti sidii horey baan u soo marnay fa qaala nabigan wuxuu yidhi sal slem istaadantu rabbi rabbiga ayaan ka idin weydiistay fi an astaqfira lahaa dembidhaaf in aanalo weydiiya falam yudan lii liima idmin liima idmin waa garanaysaan sababtaan loogu idmin waa kaas wastaadantu waxaan idin weydiistay fi an azuura inaan ziyaarto qabraha qabrigeeda fa udina lii waa lii idmay fazuuruu lqubuura qubuurta booqda fa inaha iyada tudakiru lmowta geerida ayay qofka xasuusinaysaa weeyaan imam muslim xadiis laan oo cala qabri qabriga la duldhiga ayuu baabkan u baab yahay waa tii hadda aan soo maraynay kun shan boqol iyo sagaal iyo kontonaad can abi hurayrata waxaa lgu radi allahu ta an arda abu hurayra mar rasuullah nabiga wuxuu soo maray calaa qabrin qabri faqala wuxu yhi ituunii ii keena bijariidatayni laba laamood ii keeno fajacala wuxuu yeelay ixdaahuma midood cinda rasihi madaxiisa ayuu dhigay waluqhraa tan kalena cinda rijlayhi labis logood xaggeed ayaad mariyey horey gadaal ayuu ka dhigay labadii laanmood faqiila waxaa loo yidhi yaa nabiylahi nabiga allow ayanfacuhu dalik arrinkaa maxamay u tari qaal wuxuu yidhi lan yazaala kama zuula an yukhafafa in laga fuday canhu xaggiisa bacdu cadaabi lqabri qabriga cadaabkiisa qeyb ka mid a ah, maa kaana fiihima intuu gudahood ahaaday nadwun qoyaan intay qoyan yihiin oo mxuu ahaa weli ay qoyaan uu ku dambeeyo in qabriga cadaabkiisa laga fuday kama zuulayaan ama kama zuulaysa weyaan xadiidkaas imam axmed ayaa soo saaray sanadkiisana waa saxiixun calaa sharti muslim baabu hawaabi man maata lahu waladun faxtasab baabu hawaabi man qof hawaabtii ayuu baabkan u baab yahay baabu hawaabi man qof hawaabtii maata uu dhintay lahu isaga waladun canug oo faxtasaba ilaahay agtii ajir ka xisaabsaday awaabtiis ayuu baabkan u baabiy weyaan xadidku lix boqol iyo lixdanaad can abi hurayrata radi allahu taala arda can inabi wuxuu kari sal sl qal nabigan wuxuu yidhi laa yamuutu uma dhinta limuslimin qof muslima alaaatun saddex oo min alwaladi carruur ah oo fa ilaa taxilat alqasami dhaarta waxaa weyaan fulinteeda mooyane dhaarta fulinteeda maxay ahayd wain minkum ilaa waariduha qof kastoo adinka idinka mid ah waxaa weyaan ma jira ilaa naarta wuu ku arooraya waa siraadka la maray siraadka la dul maray mxuu ahaa jahanama korkeeda wa nasal an yunajiina min alwuquuc fiih waayahay xadiidka imaam muslim iyo imaam buhaari soo saareen weyaan xadiidku lix boqol anas bin malik waxaa lg radi taala arda qal wuxu anas khaadim rasuli lah sal slm qaala wuxuu yidhi qaala nabi nabigan wuxu yhi sal slem maa min annaasi dadka ka ma ahan min muslimin qof muslima ah, yutawafaa lahu yutawafaa la oofsaday lahu isaga alaaun saddex oo lam yabluquu aanan gaarin alxintha qangaar oo xilliga lagu dambaabaya aanan gaarin ilaa haddii ay adhalahu llahu alla weyne wuxuu gelaya aljannata janna bifadli raxmatihi raxmadiisa fadligeeda iyaahum kuwaas uu naxariisana ayuu alla janna ku geliya subxaana watacaala dadka waxaa laga yaba ilma markay ka dhintaan inay aad ugu murugoodaan laakiin janno ayaa lagu mudanay hadii la sabra imaam buhaari aya xadis soo saaray baabun laa yuzaka aad laa yuzaki axadan qofka qof ammaan kama badiyo oo inaad ahlujanno yahay qof uma xukuma loo markaati fura inuu qofka ahlujanno yahay waa loo rajayna waa la gartay khayr ayaan ku ogsoon waa la gartay waa shayga ayada muxuuaha la ogoliyay lakiin qofka inaad tirado ahlujanno weeyaan taas waa arrimaha aan la ogolen ama ahlunaar waa inaad tirado waa arrima aan la ogolen weyaan xadiidku lix boqol iyo laba iyo lixdanaad can khaarijata bni zaydin waxaa laga wariyey alansaari raximahu llah ana uma alcala imra'atan oo min nisaa'ihim haweenkooda ka mid ah weyaan qad baayacat nabiya nabigeenna ballan la gashay oo saxaabiyad ahayd e akhbaaratu waxay u sheegtay ana cumaan ibna macuun ninkaa la yidh cumaan ibn macuun saxaabiga jaliilka ah daara waxaa usoo duulay lahum iyaga sahmuhu saamigiisi iyo qorigiisi fi suknaa inuu ayaga la dego saxaabadii nabigeena sal slm markay madiine imaadeen muhaajiriintii waa tii la qori tuurtay oo nin walba nin uu qaadanayey marka saamigiisi iyo qorigiisii ayaa ayaga xaggooda soo maray xiina goortii weyaan uqricat ama aqracat ay kala qorotuurteen ama qorotuurteen alansaar reer ansaarid sukna almuhaajiriina raggii muhaajiriintahay inay dib u dejin u sameeyaan way ugu qorotuurteen saasay ugu mxuu ah u jeclaayeen marka iyaga waxaa ku soo aaday ninka la cuhmaan bin madcuun radia allahu tacala ardah qaalat umu calaa waxay tidhi fa sakana agtanaga iyuu degay cuhmaanu ibnu madcuun radia allahu tacala ardah fashtakaa kadibna wuu xanuunsaday muddo kadib famaradnaahu waan jaraajinay oo muxuu ahaa hawshiisii aan u taagnan isagoo xanuunsan xataa idaa tuufiyaxataa idaa tuufiya goortii muxuu la oofsaday wajacalnaahu kadibna aan gelinay fii hiyaabii dharkii lagu kafaaninayey dakhala calayna rasulla nabiga ayaa noo soo galay sal slm faqultu waxaan idhi raxmatullaahi calayka yaa abasaaib abasaaib ayaa la dhihi kunyadiisa abasaaib ahayd abasaa'ibow naxariis alla dushaada ha ahaato fa shahaadatii markhaatidayda calayka dushaada laqad akramaka allaahu ilaah baan ku dhaartay alla ayaa ku karaameeyey taasaan ku markhaati furaya inaad alla ku karaameeyey weliba janna ku kala jeeda malaha faqaal lii wuxuu yidhi nabig wuxuu yidhi sal slem wamaa yudriiki maxaa ku ogeysi ana allaha alla weyne akramahu inuu karaameeyey adiyaa kuu sheeg yaa kuu ogeysiiyey inaad alla karaameeyey faqultu waxaan laa adri ma ogi biabi aabbahe aan kugu furna anta adiga wa ummi hooyada ya rasul rasuulka allow faqala rasul wuxu yih sl slem ama cumaanu cumaan miya faqad jaa'ahu waxaa uu yimid wallaahi baan ku dhaartay alyaqiinu yaqiintii aa u imaaday wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin wainii aniga la arju waxaan rajaynaa lahu isaga alkhayr khayr baan u rajaynaya wallahi baan ku dhaartay ma adri ma ogi wa ana rasuul rasuulka anoo rasuul alla ah maa yufcalu bi waxa la yeeli doona ani ma ogsooni waa muhaajir gabadhii a markaa furtimay wuxuu yidhi maya aniga xataa nabi maxamed ma ogsooni wax lagu samayn doono saas weyaan qaalat waxay tihi fa wallahi baan ku dhaartay laa uzaki ma hufaayo oo janno iyo karaamo alla muxuu uma markaati kacay axadan qof bacdow gadaashiya abadan waxzananii daalika arrinkaas wuu murogeliyey qaalat waxay tihi fanimtu waan saaxday fa uriitu waxaa lii tusiyey licumaana cumaan caynan il biyood ama il oo tajri dareeraysa ood cumaan leey ayaa mxua ruyada aan ku arkay fa ji'tu waan imaad ilaa rasul waan u imad sal slm fa akhbartu waan u sheegay fa qaala wuxuu yidhi daalika arrinka asaga ishaas camalu waa camalkiisii wanaagsanaa waa muhaajir camalkiisi wanaagsanaayo mxua durdura weeyaan bukhaari ayaa xadiis soo saaray xadiidku lix boqol iyo saddex iyo lixdanaad can um ilcalaa waxaa laga wariyey fii xadiidiha xadiidkii haddaan soo marnay riwaayo kale weyaan oo can cuhmaan ibni madcuun iyo wahanaa'iha ammaanteed caleyhi ay ammaantay cinda mowti markuu dhimanaya agtiisa iyo eh, wa qowlihi sal slm qowlka nabigana sal slm fi dalika wazaada fii riwaayati riwaayad wuxuu ku kordhiyey fakariha almuslimuuna muslimiinta waxay dhibsadeen maa qaalahu sal slm licuhmaana hadalka cuhmaan aad ku yidhi muslimiintu waa dhibsadeen xataa tuufiyat ilaa laga oofsaday ibnat nabiyi nabiga gabadhii sal alla ly slem fa qaala kadib nabigan wuxuu yidhi alayh slat slam ilxaqii ka daba tag oo u ibn madcuun ahaa cumaan ibn madcuun annaga nebi maxamed iyo saxaabadan dhan ceelya u oo jannadii ceelya ugu sii ah ka daba tag ayuu nebig yihi markaas ayaa marka farxad lala kala wareegay oo la ogaaday inuu cumaan ibn madcuun oo ahlu janno yahay weeyaan bayhaqi fi sunan kubra ayay kusoo saaray nacam baabu nahyi reebadiiska reeb ayuu baabkan u baab yahay can sabi ilamwaad dadka inta in la caayo xitaa hadday xun yihiin in wax laga sheego oo la caayo inaan la ogolayn ayuu baabkan u baabayey xadiidku lix boqol iyo afar iyo lixdanaad can caaishata radi allahu ta an ardaha qalat waxay tir caisha qaala nabiy nabigan wuxu yhi sal slm laa tasubuuha caayino waxaa ka sheegina alamwaad dadka dhintay fa inahum ayaga qad afdaw waxay gaareen ilaa maa qadamuu wixii ay hormarsadeen waay heleen adi marka caydooda waxba kaama gelin xadiidku lix boqol iyo shan iyo lixdanaad can muqiirati bni shucbata waxa lay radi allahu ta an qal wuxu yihi muqiira qaala rasul rasulka alle wuxu yihi sal slem laa tasubu lamwaata dadka intihacayna oo fatu'duu kadibna ad dhibtaan alaxyaa dadka nool wiil aad aabihiis ku hor caynaysaa ama hooyadii ku hor caynaysaa isaga ilaahay baa xisaabin adiga marka ninkaan muminka cayn ninkaan muminka dhibaataynan weyaan imam tirmidi ayaa xadiis soo saaray wa xadis saxiix shan daqiiqan ku darayna insha allahu tacaala baabu linsiraafi ka soo laabasho laga soo laabtay uu baabkan u baab yahay min aljanaasa janaasada laga soo laabto xadiidku lix boqol lix lixdanaad can thawbana waxaa laga wariyey mawlaa rasul lah sal slm ana rasul sal utiya waxaa loo keenay bidaabatin gaadiid wa huwa maca ljanaazati janaazada isagoo nabiga la socda oo janaazada la sii socda ayaa gaadiid loo keenay fa abaa wuxuu diiday nabiga anyarkabaha inuu koro falama insarafa goortii muxuu nabiga uu soo laabtay oo janaazadii lasoo duugay utiya nabiga waxaa loo keenay bidaabatin gaadiid farakiba waa koray faqiila waxaa loo yidhi oo markii hore maxaa udiid haddana maxaad u ogolaatay weyaan wuxuu yidhi ina almalaaikata malaaigta kaanat waxay tamshi mid socota oo lugaynaysa falam akun ma aanan ahayn liarkaba inaan kora oon gaadiid fuula wahum yamshuuna iyagoo lugaynayaan malaaigta alle falamaa dahaba goortii ay tageenna rakibtu anna gaadiid ayaan koray marka gaadiid in la kori kara ay dhib lahayn laakiin waxaa weeyaan eh, eh, malaa'igtana ay mararka qaar ay imaanayso oy eh, sagootinaysa meydka wanaagsan ayadna waa laga garan karaa wallahu aclam imaam abu daawuud ayaa soo saaray waa xadiidka baabu ma jaa fi qabri nabi sal sl nabig qabrigiis wuxuu kuso arooriyo babkan u baabiyay xadid kun lix boqol iyo toddobiy lixdanaad can sufyaan waxaa laga wariyay ibni diinaar attamaar sufyaan ibni diinaar attamaar waa raggii la noolaa oo soo gaaray sikaaru taabiciin taabiciinta kuwooda yaryara ayuu soo gaaray ninka la yidhahda mxuu ahaa sufyaan attamaar annahu isaga ra'aa wuxuu arkay qabra nabiyi nabigeenna calayhi sala slam qabrigiis ayuu arkay musamanan isagoo kuras loo yeelay kurus isagoo saa saasoo kale kuras isagoo loo yeelay riwaayo waxa jirta imaam abu daawuud fi lmarasiil uu ku soo saaray oo waxa weeyaan saalix ibnu abi saalix ayaa wuxuu leeyahay ra'aytu qabra rasuuli illaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam shibran aw naxwa shibrin nabiga calayhi sala slam qabrigiisa oo hal taaka ah foociisa iyo koruqaadkiisa taaka ah amaba taaka wax u dhow ayaan arkay weyaan taaka ama taaka wax u dhow y wax aad u gaaban culimada marka waxay leeyihiin sida noo imaan doonto insha allahu tacaala derbiga ayaa mar guriga caaisho ay ku jirta lagu dugay gurigeedii radi taala an ayaa lagu dugay nabigeenna sal slam iyo sayd abubakr radi allahu taala an ardaha iyo sayd marka derbi ayaa mar soo dhacay oo meeshu waa duntay waxaa lagu qasbanaaday marka in dib loo dhiso xilliga la qodayo marka dhulka ayaa waxaa weyaan lug la arkay sida noo doonta lugta marka qaar waxay umalayna lugta nabigeena alai sl slam laakiin waxay noqotay lug sayid cumar oo curwa bni zubayr oo sayid cumar aad u yaqaanay radi taala arda ayaa marka wuxuu yidhi waa lugti sayid cumar radi taala arda marka xilligaasa marka waxaa weeyaan ninkaa la yidhaha tamaar sufyaan tamaar iyo saalax bin abi saalex saalax abi saalex waxaa weye intaanan la duminin meesha oon kuras loo yeelin oo qabriga muxuua saa u sinaa u yara ayuu arkay sufyaan tamarna markii dambe oo dib loo dhisay ayaa la kurseeyey oo kor loo loo yara qaaday saas ayaa culimada ay ku jamcinayaan wallahu aclam wallahu aclam waayah xadiidku lix boqol iyo sideedii lixdanaad can curwata waxaa la wari ibn zubayr radi allahu ta arda qala xuri curwa lamaa goortii saqata calayhim uu kusoo dhac alxaa'idu derbigii fii zamaani lwaliid ibnu cabdilmalik waliid ibnu cabdilmalik xilliga uu amiirka ahaa markii uu kusoo dhacay derbigii guriga cayisha radi allahu ahaduu waxay gudagaleen fii binaahi inay dib u dhisaan fabadat lahum waxaa u muuqatay qadamun gomad ayaa u muuqatay waxaad garanaysaan gomaddaa muuqani caadi horan waxba noqonin weyaan waa raggi aad taqaaneen oo ilahi subxana wa tacala uu xifdiyey jirarkoodii waayahay fafazicuu way argagaxeen wadannu waxay umaleen annaha iyada qadamu nabiyi nabiga gomadiisa nayd sal alla slam famaa wajaduu ma ahelin axadan qof oo yaclamu dalika arrinka ogson xataa qaala lahum ilaa uga dhaha curwatu ibnu zubayr uu ka dhaha laamay wallahi baan ku dhaartee maa hiya ma ahani qadamu nabiy nabiga gomadiis ma ahan sal s slm maa hiya ma ahan ilaa qadamu cumar radi allahu ta arda gomadda waa gomadii cumar ayuu yidhi weyaan waa lugti cumar ayuu yidhi radi allahu ta arda marka xilligaasaa laga yaabaa in xilligii tasniimka iyo kurusaynta loo sameeyey qabriga weyaan baabun awqaatu nuhya waqtiyaal oo laiska reebay can idafni fiiha meydka in la duuga intaan ayaan ku joojinayna hada wallahu aclam wa sala allah waslm ala rasul mustafa